fasalkana tiibuu daba socdaayo dilkiibuu daba socdaayo waida اqtarana bidacwa alqatli hadduu ku xidhmo ama uu la xidhiiro sheegashada dilka lawhun calaamad yaqacu bihi uu ku xasilayo fi nafsi nafta dhexdeeda sidqu lmuddaci sheegtuhu inuu run sheegayaa ay ku dhacaysa nafta calaamad ku keenaysa nafta in ay rumaysato qofka muddaciga ah haddii ay sheegashada dilka la socoto xalaf almuddaci sheegtaha ayaa dhaarta khamsiina yamiinan konton dhaarood wastaxaqa diyata magtii baanu yeeshaa halkan waa baabka culammadu ay u yaqaanaan alqasaama qasaamaduna sideeda waa dhaarta marka fasalkani wuxuu xaqiiq ahaan xidhiidh la leeyahay dilku muxuu ku sugnaadaa waxa uu ku sugnaado shahaadaadkay noogu iman doonaan oo baabkaasaa lagaga hadlaa ama addacaawi walbayinaat halkaasaynu iyada ay ku iman doontaa insha allahu tacaala ama kitaabkan ama kitaabada kaleba hase ahaatee intanay si gaara u sheegaano baabkan qasaamada ayay si gaara u daba dhigaan jinaayada qofkii dil buu sheegtay ninkaa hebela ayaa aabahay dilay buu yidhi ama walaalkay dilay ama ninka nalaga dilay marka qof baa la helayaa meyda ciddii dishayna lama garanayo dadkiisii markaa mid kamida ama gebigoodiiba waxay qof bay qabsanayaano odhanayaan ninkaasaa dilay sheegashadaasi markhaati hayaan laakiin calaamad bay hayaan calaamad keensan karaysa oo nafta ku keenaysa in ay rumaysato waxaan uu sheegtay qofkan calaamaddaasi maxay noqon kartaa xaafadan maalan dadka degan iyo ninkan colaad baa ka dhexaysay xaafadii baana ninka meydkiisa laga helay marka maxaa loo badinaya inay de iyagu dileen tuuladan iyo ninkan utun baa ka dhaxaysayoo waxbay kala sheeganayeen colaad baa jirtay ninkan reerkiisa iyo qoladan ka dhaxaysa magaaladoodii baana laga helay ninka meydkiisii waxaa loo badinayaa inay iyagu dileen haddiiba markaa intuu sidaa u sheegto uu yidhaahdo hebel ninkaasaa dilay anaga meydka iyaga ama kuwanaa dilay uu yidhaahdo mudacigii calaamadaasina ay jirto haddaan markhaati la haynin markhaatiya lama hayee isla isagii unbaa dhaaranaya way ka duwan tahay axkaamtii kale oo marka markhaati la waayo eedaysanaha dhaaran jiray marka markhaati la waayo waxaa dhaaran jiray wuxuu ahaa eedaysanaha laakiin maanta waxaa dhaaranaya dacwad oogihii baa dhaaranaya konton dhaarood baanu dhaaranaya kontonkaa dhaarood qasaamada uma gaar aha madhabkii mar haddii waxaa laga hadlayaa uu dhiig yahay shaaficiye agtooda konton u weeyaan dhaarto ee qasaamada uma gaar aha markii uu kontonkii dhaarood dhaarto muxuu haddaba helayaa wuxuu helayaa waa mag-uun qisaas ma helayo maxaa yeelay waxaan dilku ku sugnaaday baa ah xujo daciifa waa dhaar dhaar unbaynu baynu haynaa laakiin ninkan cid kale oo wixii markhaati la furaysa iyo qiraal iyo waxba ma hayno mar hadday dhaartiisa keliya un wax ugu sugnay qisaastu way culus tahay oo ninkan dhaartiisa ku sugnaan maysee mag uunbuu helaya waida qtarana buu yidhi hadday la xidhiidho bidacwa alqatli dil sheegashadii dil sheegashadii maxaa meeshaa ku baxay haddii aan dil la sheegin in waxyaala kale la sheeganayo sida gacan la gooyey iyo in laga soo riday iyo xoolo la qaaday iyo waxaa hadday arrintu tahay baabkan ma soo gasho qasaama ma gasho bidacwa alqatli dil sheegashadii hadday la xidhiidho lowsu lows waa maxay waa calaamad ama qariino sheegaysa ama laga qaadan karayo inuu ninkani waxaan uu sheegaya ay wax ka jiraan lawsun haddii lows la helo yaqacu bihi uu ku dhacayo fi nafsi nafta dhexdeeda sidqulmuddaci dacwad ooguhu inuu run sheegayo ay nafta dhexdeeda ku dhacayso calaamad ku xasilinaysa nafta arinkaa hadii la helo xalaf almuddaci dacwad oogahaa dhaaran khamsiina yamiinan konton dhaarood markaa kan la dilay dadkii dhaxalkiisa lahaa ayaa konton kan dhaarood dhaaranaya oo waa loo qaybinaya waa loo qaybinaya oo iyagiibaa dhaaranaya mark nin walba inta kusoo hagaagta ayuu konton kan ka dhaaranaya markay dhaartii dhammaystiraan wastaxaqa diyata magtii ayuu markaa yeelanaya ayuu aq yeelanaya وإذا لم yakun hunaaka lawthun waidaa lam yakun hunaaka lawthun haddii aanay jirin calaamadaasi haddaanay jirin falyamiinu cala lmuddacaa calayh markaa lowth ma jirin ninkani uu yihi ninkaa baa dilay ninkaasaa dilay un buu yidhi calaamadna ma hayo markhaatina ma hayo de waa sidii caadiga ahaydoo falyamiinu cala lmuddacaa calayh cidda dhaaranaysaa waxay noqonaysaa eedaysanaha wa calaa qaatili الnafsi اlmuxaramati kafaaraة cidqu raqabati muؤminaةi saliimaة min alcuyuubi اlmudira fain lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayn wacalaa qaatili nafsi lmuxarama naftii xaaraanta ayd qofkii dilay waxaa lagu leeyahay kafaaratun kafaara ayaa lagu leeyahy qofkii qof dilay kafaaraa lagu leeyahy qof ay xaaraantahay in la dilo qofkii dilay kaa uu dilayaa ama muslin ha noqdo ama gaal ha noqdo ama xataa caloosha ku jiro janiin uu soo riday hadduu doono ha noqdo xataa ay ka gaadheen hadduu isagu isdilo kafaaraa ku waajibaysa xataa hadduu isagu isdilo ilan looma ogolayne kafaaradii way waajibaysa wa calaa qaatili naf hadduu isagii xaggee kafaaradii yaa bixin xoolihii uu ka tegey baa laga bixinay wa calaa qaatili nafsi almuxaramati naftii xaaraanta ahayd qofka dilaa ama uu kas ha u dilo ama khaa ha u dilo ama shibulcamdi ha noqdo kafaaratu baa lagu leeyay kafaaradaasoo cidqu raqabatin mumina saddex arimood oo waxaan jeeda laba arimood oo kala dambeeyay noqon arrinka koobaad cidqu raqabatin mu'mina addoon muslina inuu xoreeyo addoon muslina inuu xoreeyo addoonkaasi oo saliimati min alcuyuubi almudira ka bedqaba ceebihii almudira bilcamal camalka yani dhib ku keenaya qofku aanu la shaqayn karaynin sida qofkii lixaad kale ah ee shaqaduba ay ku adkayd oo kale markii indhaha laha fain lam yajid haddii addoonkii uu waayo ama uu iibsan kari waayo ama uu bixin kari waayo lacagtiisii aanu addoonna haysanin fa siyaamu shahrayni mutataabicayn waxaa ku waajiba inuu soomo laba bilood oo xidhiidha laba bilood oo xidhiirahoo aanu maalinna udhexaysiinaynin inuu soomo ayaa waajib ku ah iyadoo kale wayna soo martay ku raagi mayna markaa kafaarada kitaabu axkaami اlxuduud halkan waxaa laga gelayaa xuduudda axkaamteeda xuduuddu waa jamcu xad weeyaano xadku sidiisaba waa mancinta iyo waxdiididda oo meeshan xadka lagu leeyahay de waa meel la diidan yahy inaad kasoo gudubto kasoo dhaafto lagu diidan yahay wey marka halkanna waxaa loo jeedaa waa xeer ciqaabeedyo shareecadu ay dhigtay xeer ciqaabeedyo ay shareecadu dhigtay oo dadkii dembiye gaara sameeya lagu qaado kuwa ayaa waxaa la yidhaahdaa xuduud midkiina waa xad wuxuu ugu soo horeysiiyey xadkii zinada wuxuu ihi wazani calaa darbayn qofkii zinaystay waa laba mid muxsanun axaduhumaa muxsanun midka koobaad inuu yahay nin guri hore soo yeeshay oo muxsan ah wa hayru muxsanin iyo mid aan guri hore soo yeelanoo aan muxsan ahayn ee bikri ah falmuxsanu kii guri hore soo maray xadduhu rajmu xadkiisu waa in dhagax lagu dilo rajamahu biاlxijaarati dhagxaan buu ku ganay wey marka alrajmu biاlxijaara wey waa in dhagaxaan lagu gano ilaa intuu ka dhimanayo waa ninkii isagoo guri hore soo maray haddana zinaysta taasaa xadkiisu yahay wagayru lmuxsan kii aan muxsanka ahayn xadduhu miatu jaldatin isaga xadkiisu waa boqol jeedal wa takriibu caamin iyo sanad in la musaafuriyo ilaa masaafati اlqasri loo musaafuriyo markaa meel u jirta beledkiisii ama magaaladiisii in markaa waa w masaafatulqasri in salaada lagu gaabiyo sideetan kilomitr iyo wax ka badan fa aar oo qaadigaa ku ijtihaaday meel heblaayo geeya buu odhanay waa inaanay sideetan kilomitr wax ka yar aanay ji hadday markaa boqol jirto dhib male iyo konton laba boqol hadday doonto mushkilad male sideetankii yaanay ka yaraan masaafatulqasrigii waa inaanay ka yaraan labadaasaa markaa isaga la ysugu daraya boqol jeedal baa lagu dhufanaya iyagaa horeynaya kolka boqolkii jeedal lagu dhufto ayaa haddana sanad la diraya masaafuriisa sanadkii wuxuu uga bilaabmayaa maalintaa uu magaalada ka baxo markaa la saaro ayuu sanadkii ka bilaabmaya sanadkaa markuu soo dhammaystuu soo noqonay hadduu sanadkii dhammaan iska soo noqdo waxaa la yidhi sanadkii uu kala gooyey dibba haddana sanad cusub loogu diray sanad xidhiidhaa la oo aan lahayn kala go waa kii markaa bikriga ahaa ee aan muxsanka inaan guri hore soo marin wa sharaa'iu lixsaani arbacun dabcan dee xadkaa zinada qofka lagu oogayaa waa qofkii qaangaarka ahaa ee weynaa caaqilka ahaa isagoo caaqilahoo baaliga haddana zinaystay shuruudo kalena way jiraan oo kutubta dambe noogu iman doona insha allahu tacaala wa sharaa'iط اlixsaani arbacun qofku waxa uu muxsan ku noqonaya ee magaca muxsan uu ku mutaysanayo waa magacii aynu ku fasirna inagu nin guri hore soo maray guri hore keliya in la soo maray uun maahee magacan muxsanku shuruudo arrimo wataa arrimuhu wataa waxa weeye kow albuluuq shuruudaha ixsaanka u yaalla qofku uu ku noqonayo qof muxsana waa inuu horta qaangaadh yahay imika iyo markuu guriga hore yeeshayba alcaql walcaqlu inuu caaqil yahay oo aanu qof maskaxda wax ka qaba ahayn imika markanuu zinada ku dhacayo iyo sidoo kale markii uu guriga hore lahaayee uu guriga hore soo marayana waa inuu caaqil ahaay aanu qof waalan ahayn wاlxuriya waa inuu xor ahaa markii uu guriga hore yeelanayey dee mar hadduu markaa xor ahaa iminkana xor umuu noqon kara dib lagama adoonsan karo qofkii muslimka ahaa arinka afraad wa wujuudu اlwaط'i in galmo laga helay fii nikaaxin saxiixin isagoo guur ansaxa ku jira guur saxiix ah oo ansaxa inuu gabarh ku guursaday kadibna uu la guri galayoo galma ay ka xasishay oy dhex martay markii intaa laysla helo isagii waa qaangaad waa caaqil yaani waxa weeye wamiir qaba waa xor isagoo intaaba qaba ayuu gabadhiina la guri galay uu guursaday guurkeedu ansaxa ahaa ninkaasi muxsan buu sidaa ku noqday iyaduna haddii shuruuda laga wada helay iyaduna ansaxba iyaduna muxsan bay saa ku noqotay muxsanad bay saa ku noqotay hadday iyaduna qaangaar ahayd caaqilad ahayd xorna ahayd markaa uu la guri galay markaa kadib markaa zinadii timaada xadkoodu rajmi buu noqonaya laakiin haddii aan shuruudan laga helin oo isagoon qaangaarba ahayn loo guuriyey uu iskala guri galay waxba taasi marka ixsaan noqon mayso hadhow markuu qaan qaangaadho haddii zina ay ka dhacdo xadkiisu markaa xadkii qof aan guri hore soo marinoo kalunbuu noqonay kii markii uu guursaday addoonka ahaayee la guri galay gabadhii isagoo addoonihina waa saasoo kale kol haddaanay eh, waxa wey isagoo xor ah gabadhaasi aanay is arag kii waalaana waa saasoo kale waalcabdu addoonkii iyo waalamatu addoontii xaduhumaa xadkoodu nisfu xaddi alxuri qofkii xorta ahaa xadkiisa barhkii weey marka dee rajmigii ma qaybsamayo markii lagu yidhi kii xorta ahaa barhkiisa kii xorta ahaa xadkiisa qaybsamayaa muxuu aha waa bikirka ahaa xadkiisu muxuu ahaa boqol jeedal iyo sanad masaafurisa oo ma gabadhii de waa la mustaafirinaya tii zinada ku dhacday sanadkaa musaafiriska iyada lafteeda waa loo qoraya sanadkaa waa la laakiin waxaa la yidhi idu bixi mayse dee maxaarimteedii baa raacay maxramkeedii baa raacay hadduu markaa iska diidaan oo raaci waayaan ama ay lacag codsadaan muddaan dee muddadaasi waxaa ha qor hadday iyadaa laga qaadayaabaa la wixii lacagaa uu dalbado iyadaa bixinaysa haddii uu diidaba oo maxaarimteeda ay diidaanba inay raacaanna waynu iska daynaynaa ilaa inta la helayo qof raaca keligeed laakiin la diri maayo addoonkii addoontii haddaba kuwa intaasa iyagana loo kala barhaya boqolkii jeedal konton bay noqonayaan sanadkii mustaafiriska ahaadna mustaafiriska ahaana wuxuu noqonayaa isaguna lix bilood buu noqonaya wa xukmu liwaadka xukunkiisii qowmuluudnimada ama ninkii inuu nin u tago xukunkeeda iyo wa ityaanu bahimadi bahiimadii iyo xayawaanaadkii in loo tago xukmu zina buu yidhi sheekhu xukunkii zinadun bay leeyihi horta xaggii xaaraannimada dee labaduba waa xaaraan sidii zinadu xaaraanta u ayaa in ninkii uu nin u tagaana ay xaaraan u tahay inuu neef xoolaah u tagaana ay iyana xaaraan u tahay xaggii xadka marka la eegana liwaadki waa saasoo kale oo ninkii hadduu nin u tago kan markaa faacilka ee wax sameeyey hadduu muxsan ahaa waa rajmi xadkiisu dhagax baa lagu dili haddaanu muxsan ahayna boqolkii jeedan iyo sanadkii masaafuriska ahaa wey kan wax lagu sameeyeyna isagu mar walba sidii bikirkunbaa loola dhaqmayaayo mar walba isaga wixiisu waa boqol jeedal iyo iyo masaafuriskiiuna isagu rajmi ma yeelanayo oo meeshan maxalkan aan ixsaan ka suuragalahayn baa kii xoolaha u tegey isagana sheekhu kala midunbuu dhigay laakiin sida madhabka u muctamadka ahee culammadu ay rajaxaan culamada madhabku waa inaanu isagu xagga xadka kala xukun ahayn qofkii bahiime u tegey waa la edbinayaa uunuu qaadiga ayuunbaa ku ijtihaadayo ciqaabtu isagu garto u qoraya ku xukumaya laakiin xadkii zinada lagu qaadi maayo wuxuu ihi waxukmu liwaad liwaadka xukunkii waityaanu bahaaimi bahaaim oo loo tago xukmu zina unbay iyaguna yeelanayaan buuri waman waia kii markaa qofkii dumar ahayd uga tegey fii maa duuna alfarji wax ahayn xubinkii tarinka meelo markaa aan ahayn xubinkii taranka hadduu uga tegey iyo xaggii dambe xaggii dambe qubulkii duburkii waa isku xukun qofka dumara ah haddii xag hore uga tagay hadduu ag dambe uga tago labadiiba waa zina uun xukunkii zinada waa lagu xambaaraya laakiin haddii uu uga tago wax aan farji ahayn oon xaggii hore iyo xaggii dambe ahayne xubnihii kale ah ama uu maarata dhudhunkada iyo wax la mid ah uu ku sameeyo cusira ninkaa isagaa waa la edbinayaa isagu markaa xad ma yeelanayee ciqaab kale oo qaadigu markaa de waxa weeye maxkamaddu wixii ay markaa garato ah ayaa lagu xukumaya idbin baa loo qori walaa yabluqu qaadigu gaadhsiin maayo bitacsiiri xukunka idbinta ah adna alxuduud xadadkii ilaahay uu dejiyey kooda ugu hooseeya ma gaadhsiinaya waxbuu ka dhimaya ka ugu hooseeya waa xadka khamriga oo afartan jeedala marka ninkii la edbinaye tacsiir loo qorayey ama ha loogu qoro gabadh u dhunkaday ama wax kalaba ha loogu qore eh la gaadhsiin maayo afartan jeedale waxbaa laga dhimi shan toban labaatan soddon kii addoonka ahaana de isagana adkii kamrigii xadkiisa khamrigu waa labaatan jeedal markaa isagana tacsiirtiisa iyo edbintiisa labaatan jeeda la gaadhsiin maaye waa laga hoosaynay walaa yabluqu qaadiu gaadhsiin maayo bitacsiiri tacsiirta yabluqu gaari maayo wey laakiin markii badi ay timaado badaasaa tacdiye keenta marka walaa yabluqu bitacsiiri tacsiirta gaadhsiin maayo adna alxuduudi xadadka ilaahay uu dhigay koodii ugu hooseeyey gaadhsiin maayo waxbuu ka dhimay faslun fii axkaami alqadf kana waa xadkii y halkana lagaga waramaya qadafku waxa weeye inuu qofku qof kale zina ku sheego isagoon markhaati yahay waidaa qadafa hayrahu haddii uu qofku kayrkii ku gano bizina zina hadduu ku gano fa calayhi xad lqadfi xadkii qadafka ayaa isagana lagu qaadaya biamaaniyati sharaa'ia sideed shari haddaynu helo weyn sideeddaa shari hal qodob ay isugu imanayaan waa inuu muxsan yahay ixsaan baa laga cabiraa sideedan iyaga laftooda waa inuu muxsan yahy waa kii qur-aanka waladiina yarmuuna alghaafilaati almuxsanaati waladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almuminaati ina aladiina yarmuuna way taas nacam ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almuminaati lucinuu fi dunya wاlaakhira ama waladiina yarmuuna uma lam yatuu biarbacati shuhadaa muxsankaa markaa waa qofkii shuruudan laga helay oo maaha ixsaankii aynu zinada kusoo arkayni halkaana muxsan baynu kusoo aragnay halkan qadafkana muxsan baa lagu sheegaa waa laba muxsan oo kala duwana kala ilaali kani waa wixii shuruudan laga helay kow wuxuu ihi alaaatu minha fi lqaadif saddex kamidihii waa markii qaadifka laga helo oo waa saddexda markaa ixsaanku ka soo sideedu wada isaanka ma ahee wa huwa an yakuuna baaligan caaqilan waa inuu yahay cafwan kuwa dambe ayaa ixsaankiia shanta dambe halkani waa qaadifkii waa kii hadalka odhanayey isagu inuu muxsan yahay shardi maaha laakiin ka laganayo shuruuddiisa ayaa ixsaankii alaaatu minha fi lqaadif saddex ka mida shuruuddu waxaa laga helayaa qaadifkii kii wax qadfay wa huwa mise wahiya maxaa idin qoran halkaa wahuwa wa wada qoran wahiya bay dee ku fiicantay wahuwa meeshani ma qabanayso waa saddexdiio saddexdii hiya unbaa laga cabiri marka wahuwa ay walmashruutu iska qadar marka waxa shardiga ahi waxa weeye an yakuuna baaligan inuu yahay qofkani qof qaangaara kan wax qadfaya waa inuu qaangaar yahay ilmo yare hadduu ku caayo zaani baa tahay wax lamid uu kugu yidhaahdo waa la yar ulayno waa la edbini laakiin dee xad male adiga laftaadaan dee dhibaato kuma gaadhsiinayo badan baa la yidho oh, dee ilmo yare qof caruur ku cayday waxba macno badan ma samaynayso caaqilan waa inuu caaqilyahoonu nin waalan ahayn hadduu nin waalan yahay isaguna dhibsaasana kuma gaadhsiinay dee mukalafna maba aha wa anlaa yakuuna shardiga saddexaad waa inaanu ahayn waalidan lilmaqduuf qof waalid ah kanuu qadfayo ninka aabbiyi uu zaani baa tahay ama waxaasaa tahay uu ku yidhaahdo oo zina uu ku sheego ama awowgii ku sheego ama hooyadii ku sheegto ama eh, ayeydii ku tidhaahdo oy qadafto tacsiir uun mooyaane xadkii lagu dhigi maayo waayo hadduu dilaba looba dilayn baa marka hadduu qadfana loo garaaci maayo oo xadkii qadafka loogu dhigi maayo saddexdaasi qaadifkay u yaallaan qofka qaadifka ah. waa inuu qaangaar yahay caaqil yahay waalidna aanu ahayn wa khamsatun fi lmaqduuf shanna maqduufkay u yaallaana waa shanta markaa ixsaanki halkan ku qoran waa laga soo qaaday wa huwa waxa weeyiba halkana qoran iyada lafteeda sidoo kale unbaa qoran lakiin wahiya bay dee iyada munaasib ku tahy an yakuuna waa inuu yahay musliman qof muslina waa inuu yahay gaal haddii zina lagu qadfo haddaadan markhaati yahaynin dee waa waa lagu edbin laakiin xad ma jiro loo xadi maayo baaligan qaangaar waa inuu yahay qofka la qadfay qof aan qaangaar ahayn dee qofka qadfay isagu qaangaarba ha noqda kan wax qadfayaaye ilmahan caruurtaa ah waxaa la yidhi dee waxba ceeb badani kama soo gaadhayso waxaan lagu sheegay inuu ilmo yar yahay baaba loo wada jeedaa la arkaya waxba markaa isagana loo xadi maayo qofkii qadfay caaqilan waa inuu caaqil yahay ka la qadfayaa majnuun yahay qof waalan yahay kii markaa qadfay edbin mooyaane xad lagu dhigi maayo oo dee ninkaa waalan isagana waxba markaa cidina waxaa lagu sheegay cidina ku ceebayn mayso waaba nin waalan baa laleey xuran waa inuu xor yahay oo aanu addoon ahayn hadduu addoon yahay isaguna dee dadka addoommaha ahi waa dad sidoodaba iska markaa hooseeya marka waxba iyadana shareecadu uma xadayso qofkii qadaf zina ku qadfa laakiin waa la edbinaya cafiifan waa inuu cafiif yahay qof dhowrsoon waa inuu yahay oo aan hore zina loogu ogeyn qof aan hore zina loogu ogeyn oo aan hore zina u qiranin ama aan markhaatiyo hore aanay ku furin waa inuu yahay laakiin qof hore zina loogu ogaayo xadkii zinada hore loogu dhigay hadduu yahay kadib ka qadfa lama xadaynaya ee waa la idbinayaa un isagana shuruuddaasina waxay u taallaa maqduufkii waana tn waxaa lagu soo ururinayaa inuu muxsan yahay wayuxaddu lxuru kii xorta aha hadaba ee qaadifka ahaa ee wax qadfay xadka lagu dhigayaa waxa weeye ama inta la xadayaa waa amaaniina jaldatan siddeetan jeedal baa lagu dhufanaya waalcabdu addoonkiina waxaa la xadi arbaciina afartan jeedal wayasquط wuxuu ku dhacaa xad اlqadfi qadafka xadkiisu wuxuu ku dhacaa bialaaثati ashyaaa dabcan qadafka waxaa ka mida iminka dadka qaarkood ba waxay iska kaa odhanayaan xaaraan bu ibnuxaaraan baa tahy ma xaaraan baad ku dhalatay ama waxa weeyaan hebel waa garac ama kaas saasoo kale marka la yidhaahdo inay taasi qadaf tahay waxaa laga yaabaa dad badan inay ismoodeyn ba inay wax qadfeen oo axkaamtani ay ka ama ibnu xaaraan yow aad ku tiraahdo waxaad is ogaataa inaad qaadiif tahay oo xadkan sideetanka jeedaliha ay ku yaallo haddaad markhaati keenin ninkan waxaad qadaftay hooyadii ninkan hooyadii waad qadaftay ama afartii markhaati baad keeni ama sideetankanaa ku yaalee la soc arrintu arrin sahlan ma waxaan ayarun laysku leeyahay ee sida fudud laysaga odhanayo axkaamta sharciga ee ka laasimaysaa way adag tahay laakiin dadku waa iska sahladaan oo iska fududaystaan wayasquطu xaddu اlqadfi xadkii qadafku wuxuu ku dhacaa bialaaثati ashyaaa saddex mid ahaan haddii la helo saddex shay buu ku dhacaa yani waa saddex mid ahaan wey ka koobaad iqaamat اlbayina ama iqaamat اlbayina bayinadii iyo markhaatigii afarta ahaayoo la keeno afar markaati in la keeno haddii afartii markhaati aad keento dad markaa markhaatigoodu markhaatiga galana ay noqdaan waad badbaaday laba aw cafwu lmaqduuf ama ninkii markaa la qadfay oo isagu kuu tanaasulo idhahda waa iska saamaxay kii aad qadaftay oo ku saamaxa oo ku cafiyana xadkii wuu kaaga dhacay aw illicaanu fii xaqi الzawja ka saddexaadna waa licaankii iyo habaartankii fii xaqi الzawja marka xaqa zawjada lagu gudbo lagu xadgudbo oo iyadii markaa la qadfo ninku hadduu zawjadiisii qadfo waa inagii soo marnayoo inuu la habaartamo ayaa dee markaa shareecadu ay dhigaysa marka haddii licaankii uu la yimaado shantii dhaarood uu maro xadkii qadafku isagana uu ka dhacayo waynu soo arag faslun fii axkaami ashriba weeyaan halkana fasalkana wuxuu ka waramayaa sharaabkii xaaraanta ahaa ama khamrigii iyo wixii lamidka ahaa iyagana xadkoodii dabcan waxaan o dhan ma wada xaaraan zinadu waa xaaraan sheekhu inoomu odhan oo inoomuu sheegino de waa wax la yaqaano qadafku waa xaaraan inoomuu sheegin sheekhu waayo waa xukun cid waliba og tahay waa min qaciyaat diin wixii maaragtay diinta masaaisheeda qacigee aan muranba geli karin iyo shakiba aanu ku iman karin bay kamid yihiin khamrigiina waa saasoo kale isaguna inuu xaaraan yahay waa shay qaciya ah. lakiin halkan waxaa lagaga hadlayaa uun ciqaabtii xeerkii ciqaabeed ee shareecadu ay u dhigtay waman shariba kii caba khamran khamri kii caba aw sharaaban ama sharaab cabitaan muskiran wax sakhraamiyo qofkii caba yuxaddu arbaciina afartan jeedo baa lagu dhufan qofkii khamri caba ama sharaab wax istikraamiye buu yihi marka sharaabka wax istikraamiya miyaanu khamriga un ahayn culamada qaarkood baa khamriga waxay u yaqaanaan canabka ka laga sameeyey wixii canab laga sameeyo wixii canabka laga tuujiyo ee la khamiiriye ee noqdo mid markaa wax istikraaminaya kaa khamri bay yidhaahdaan wixii kalena magaca khamri lama ma ee waa iyagu waa sharaab muskira ba waa cabitaan wax istikraaminaya laakiin khamrigu magacan khamri kaasaa iskale bay yidhaahdeen markaas tiibu shaaku ku socdaayo qofkii khamrigii canabka laga tuujiyey caba ama cabitaan kale oo wax sikhraamiye qofkii cabba waa isku xukun uune yuxaddu arbaciina afartan jeedal baa u yaalla hadduu yahay kol hadduu yahay afartan jeedal baa lagu dhigaya wayajuusu weliba waxa bannaan an yabluga bihi qaadigu inuu gaadhsiiyo amaaniina sideetan jada la gaadhsiiyaa banaan oo afartankan kale maxay yihiin calaa wajhi taziiri waa waa tacziir iyo edbin oo edbinta sawnaga nidhi afartan lama gaadhsiinaye waxbaa laga dhimayaa waxay yidhaahdeen edbin keliya maaha ee waa tacaasiir weeye yani maalan laba tacsiirood buu uqoraya min labaatan jeedalo markaa saasay markaa ay ku noqonaysaa sideetan laba tacsiir oo min labaatana iyo xadkiio afartana saasoo kale marka waa tacaasiir bay yidhaahdeen afartankan kale waa tacsiirado markaa waxa weeye tiro ah wayajibu calayhi waxaa ku waajibi xadkaa biaxadi amrayni haddii laba mid ahaan la helo bilbayinati markhaati haddii la helo inuu ninkani khamri cabay ama ha sikhraama mayaan u kabasho khamriga ah hadduu kabaday xadka waa lagu dhigaya maaha un xadkuuma yaalo qofkii sikhraamay sheekhu wuxuyna yidhi waman shariba khamran qofkii khamri cabba buyna yidhi ama sharaab muskira cabba ama ha sikhraamo ama yaanu sikhraamin weyn marka haddii markhaatigii la helo inuu khamri cabbay xadkii waa u yaalla aw ama qiraal oo isagii uu qirto inuu khamri cabbay isagana xadkii waa lagu qaaday walaa yuxaddu laguma lagu xadi maayo bilqay ma tag khamri sooma tago hadduu matago oo khamri sooma tago lama xadaynayo haddaan markhaati lahayn khamri cabbay ama isagu aanu qiran inuu khamri cabbay oo kol hadduu soo matagay waxaanuu soo matagay wuxuu cabbay uun miyaanu ahayn haaye waxaa la yidhi waxaa dhici karta inuu wax kala moodayey in lagu qasbay waxyaalo fara badan baa suuraga marka haddaanu isagii ina odhan khamri baan cabay ama markhaati aanu meeshii jirin khamri buu soo matagay keliya ku xadayn mayno walistinkaahi ursasho la ursadayoo deetana urtii khamriga laga helayna iyadana lagu xadayn maayo oo inuu khamri ka soo uray lagu xadayn maayo maxaa yeelay waxaa suuragala dee inuu si qalada u cabay ama laguba qasbay faslun fii axkaami qaci sariqa fasalkana wuxuu ka hadlayaa tuugii in gacanta la gooyo xadkii xadkii xatooyada ayuu markaa ka hadlayaa fasalkan wuxuu uhi watuqطacu waa la goynayaa yadu saariqi tuugga gacantiisii bialaaثati sharaa'ia saddex shuruud haddii la helo tuuggii gacantaa la goyn kow an yakuuna baaligan waa inuu qaangaar yahay isagoo qaangaarn hadduu waxhado wixii baa laga soo celinayaa dee la yar edminaya laakiin waxba eh, xad ma jirin caaqilan waa inuu caaqil yahay oo aanu nin waalan ahayn wa an yasriqa waa inuu xado nisaaban wax nisaab gaadha nisaab bay leedahay xatooyadu ama qacigu ama gacangoyntu nisaab bay nisaabki markaa waa qadar waxa wey xadkani uu ku xidhan yahay sidii nisaabkii zakadoo kale ee xooluhu marka ay gaadhaan ay sakagoyska noqonayeen ayay xatooyadiina waxay leedahay qadar marka ay wixii laxaday uu halkaa gaadho qofkii markaa ciqaabtiisu ay noqonaysa in gacanta la gooyo marka waa inuu wixii yahay wax nisaab gaadha nisaabkii waa maxay qiimatuhu rubucu diinaarin waa in nisaabka qiimihiisu waa inuu yahay hal diinaar rubuci hal diinaar rubuci dinaarka horena waynu usoo sheegnay waynagii ku sheegnay qiyaastiisa maxaynu ku sheegnay afar garaam iyo shan iyo labaatan dhibic shan iyo labaatan yani afar garaam iyo rubuc wey afar garaam iyo rubuc baynu ku sheegnay halkii dinaar waa dahab lacag dahab ka samaysan afar garaam iyo rubuc bay noqonaysaa haddaba afar garaam iyo rubucii rubuceed waa inuu waxan yahay ugu yaraan afar iyo rubuc rubuciisii muxuu noqonaya afarta rubuceedi waa maxay waa hal garaam de soo maha afartii garaam rubuceedii muxuu noqonaya hal garaam buu noqonaya markaa hal garaam iyo rubuca rubuci afar garaam waa hal garaam iyo iyo rubuc garaam rubuci yacni waa garaamkii oo lix iyo toban loo qeybiyey halkii markii hore ad afar u qaybinaysay garaamka iyaad iminka waxaad u qaybin garaamkii lix iyo toban baad u qaybin inta markaa kuu soo baxda halkaa garaam iyo sanaatida ah waa inuu waxaan qiimihiisu gaadhsiisan yahay marka dee iminka halkii garaam waa uun afartameeyo doolar wey waxyar baa dheer sanaatidaana marka lagu daro aduu ilaa kontomeeyey noqonaysa waa laakiin shardiga waxaan inuu yahay lacag samaysanoo sancadiibaa iyadana lagu dari doona ila imika dahab lacag samaysana ma hayne marka adu ilaa lixdan doolar oo kaliyo wixii gaadha ayaa nisaabkii noqonaya wa an yasriqa nisaaban waa inuu nisaab xada qiimatuhu rubcu diinaarin rubcu diinaar qiimihiisu markaa noqonayo waa inuu ka xado shardiga dambe min xirzi milihi markaa an yakuuna baaligan caaqilan wa an yasriqa nisaaban qiimatuhu rubcu diinaar iyo min xirsi da israaci laa milka lahu fiihi walaa shubhata fii maali masruuqna israaci markaynu saddexdan qaadano nusakda qaarkoodna lix baa markaa uu ku qoray halkaa bialaaati sharaaia nusakda qaarkood bisitti sharaaida taasaana dee waaqaca waafaqsan an yakuuna baaligan caaqilan wa yasriqa nisaaban qiimatuhu rubcu diinaar min xirsi milihi iyo laa milka lahu walaa shubha waa lix markaa shuruudu haddii markaa laysku celiyo an yakuuna baaliqan caaqilanta mid laga dhigo an yasriqa nisaaban qiimatuhu rubucu diinaarin min xirsi milihiina mid laga dhigo labada dambana mid laga dhigana saddexdaasay isugu noqonaya marka min xirsi milihi waa maxay waa in waxaan laga xaday meeshii isagoo kale lagu ridi jiray lagu ilaalin jiray laakiin waa inuu marka horeba dayacnaa waxani ood bannaan ka qaadatay ama meeluu ku dayacan yahay buu qofkan tuugii ka qaaday lama adaynayo gacanta la goyn maayo xoolo dayacnaa hadduu xaday gacanta lama goynayo ee xoolahani waa inay ahaayeen xoolo ilaashan sidee u ilaashan xoolahanoo kale meeshii la dhigan jiray waa inuu yaallay waxaani waa inay yaalleen meeshii iyagoo kale la dhigi jiray min xirzi milihi markaa waa sidaa isagoo kale xeradiisii iyo meeshiisii uu ku ilaashanaan jiray waa inuu qofkani kala baxay shardiga shanaad haddaynu saddex un idhahno inu labada halkaa hore laba un ka dhignana kii saddexaad buu noqonayaa laa milka lahu fiihi oo aanu qofkani wax lahaanshaa ku lahayn waa inaanu kan waxaan xadaya isagu lahayn hadduu isaguba leeyahay oo xoolihiisiiyo marka horeba meeshan ku jiray inuu u soo dhacay ama farsamo xumaha ka ahaato ama isagiioo loo diidan yahay oo wixiisanba loo diidan yahay ha noqotee hadduu wixiisii intuu soo dhacay uu la baxo dee la goyn maayo xataa haddii aanu wada lahayna uu wax ku leeyahay baa oo uu la yahay dadkan meesha halkaasaa deetana qolyihii markaa xoolaha dowladda wax ka xaday ay wax ku lahaayeen halkaasay ku bixeen ba gacanta la goyn maayo laakiin dee waa waa dembi weyn se la goyn maayo dee waxaan dadka wuu isaga laftiisu marka laa milka lahu fiihi waa inaanu wax lahaansha ah iyo miliga aanu ku lahayn isagu shardiga lixaad walaa shubhata waa inaanu shubhatulmilkina ku lahayn yani shubhad oo wax markaa xoolihiisii u yar egoo kale aanay noqon fii maa lilmasruuqi minhu waa inaanay shubhadi ugu sugnayn xoolahan qofka laga xaday xoolihiisa qofkan maarata wax laga xaday xoolihiisa kan tuuga ihi waxaday waa inaanu shubhad kulahaynoo shubhaddii maxay noqonaysaa waa inuu maalan aabbihii yahay o hadduu wax ka xado dee xoolaha aabihii waxaa la yihi waa iska xoolihiisii oo kale wax isagii wax kuleeyahay oo kale weeyaano aabbihii isagiibaa barka ah qofku aabbihii qeyb ka yahay sidoo kale ilmihiisa xoolihiisii haddii uu wax ka xadana waa saas oo kale hadduu inankiisii xoolihiisii ka hado iyana waa saas oo kale oo dee waxa weeye waa laba qofoo lasoo kala gooyayoo uu ilaahay kala abuuray oo iska beeray markaa mid midna ka kale loo goyn maayo xatooyada uu markaa wax kaga xada daraaddeed gacantii loogu goyn maayo marka waa inaanay shubhadina jirin wa tuqacu yaduhu waxaa soo gelaysa haddii uu waxay idhaahdeen uu marka hore sheegtay oo waxanba laysku haystay uu lahaa anigaaleh laakiin markhaatiya ma haysanin waa laga xukumo wa war waxa meli doonao iskaga tag markaasuu u soo dhacay deetana wixiibu haddana maarata u xaday gacantii la goyn maayo oo dee waa kan wixii sheeganaya ninkan ee anigaaleh marka horeba waa kan taagan markaa shubhad baa meeshii jirtay isagan gacanta la goyn maayaan wa tuqacu yaduhu lyumna haddaba gacanta la jaraya waa wtuacu waxaa la goynaya yadhu yumna horta waa gacanta midig gacanta la jaraya halkee laga goynayaa min mafsili lkuuc halkaa laabatada kuuca ama kafka kuucu waa halkan ay ku kala baxaan dhudhunka iyo iyo kafku ama sacabku halkaa ay ku kala baxaan ayaa kuuc la yidhahda af carabi haddaba halkaa ayaa markaa dee lagu jarayaayo inta la siibo oo lafta horta la kala bixiyo ayaa marka dambena la goynaya fain saraqa aaniyan hadduu mar labaad haddana xatooyadii ku noqdo isagoo markii hore gacantii midig la gooye quicad rijluhu lyusra lugta bidix baa markan la goyn gacanta kale la raacin maaye lugta bidix ayaa la goynayaa kuraanta iyadana laga jaraya fain saraqa aalia hadduu haddana dhutiyo oo uu mar saddexaad hadana wax soo xado quطicat yaduhu lyusra gacantii bidix iya haddana la jaray hadduu joogsan waayo fain saraqa raabica mar afraad buu haddana isagoo lu ku socdoon laba gacmoodna hayn oo saa u boodaya ayuu haddana labadii dhudhun wax ku soo qaado quطicat rijluhu lyumna xabadii keliyaedu ku boodayey ayaa iyadana lagoyn lugtii midig ayaa iyadana qur lagu jaraya fa in saraqa bacda dalik hadduu haddana gurguurto <laughs> intaas mahadhae oo joogsan waayo fa in saraqa bacda daalika intaa kadib haddii haddana waxado cusira waa la edbinaya un markaa ka hadhi tacsiir un baa loo qorayaa dee wax la gooyaa ma hadhi wa qiila waxaaba la yidhi yuqtalu sabran ninkaa isaga ah yani waxa weeye inta la soo joojiyaa la dilaya alqatlu sabran sabranta waxaa loola jeedaa yani waa qofki inta lasoo xidhay dil qofka loo xidho ayaa la dhaha qutila sabran ila qofki qofna idinkoo israynaya toogatay oo dishay ama adigoon sooba qaban baad halkiisaa ku dishay qofna waa la soo qabtoo dil baa loo soo qabtay oo in la dilaa la doonaya kaasaa la yidhaahdaa maqtuulu sabran yani waa la soo xidhay oo markaa dil baa markaa loo soo iho isagoo soo ian baa la dilay intuu dil loo ihay baa la dilay marka waaba la dilayaabaa la yidha hadduu mar shanaad oo waxado laakiin xadiid baa ku soo arooray laakiin ma aha mid markaa lagu camal falay lama dilaye ninkaa edbin unbaa u taalla faslun fii axkaami qaaic ariiq halkana waxaa lagaga waramayaa qaaicu ariiqi ama daydaygii iyo mooryaantii iyo kuwii markaa jidgooyada samaynayey ayaa halkana lagaga waramay wa quaacu ariiqi nimankii jidgooyada samaynayay calaa arbacati aqsaam afar qaybood bay afar qolay u kala baxayaan ama afar xaaladood bay ku kala sugan yihiin in qataluu nimankaa jidgooyada sameeyey hadday dil geysteen walam yaakhudulmaala laakiin wax adduuna aanay qaadanin qutilu markii la qabto iyagana waa la laynayaa saamaxaadina ma anfacayso mar haddii lasoo qabta xataa dadkii ay wax ka dilaan haddii ay yidhahdaan waanu saamaxnay lagama dhegaysanayay waa la dilaya waxoodu waa dil qasaba mar hadii ay yihiin jidgooyo niman sameeyey oo haddana wax dilay waa la dilaya fain qataluu haddii ay wax dileen wa akhaduu lmaala ay xoolihiina dhaceen oo ay qaateen oo markaa waxa weeye xirsigiisii kala baxeen qutiluu waa la dili wa sulibuu markaasaa haddana la deldelioo lasoo laalaadin inta la dilo oo la maydho oo la kafano oo lagu tukado iyaa lasoo laalaadinoo saddex maalmood ay halkaa ka soo laalaadi wain in akhadulma markaa saddexdii maalmood kadib baa haddana ayaa waxaa la samayn de waa la soo dejino waa la yska aasi liwaadkiibuu markaa ka hadlayaa su-aal ka keenay kolle wixii axaadiistii hawlaha ku saabsan insha allahu tacaala waxaynu ka dhigaynaa kutubteenna dambe insha allahu tacaala wuxuu yihi marka fain qataluu haddii ay wax dileen wa akhaduu lmaala xoolihiina ay dhaceen qutiluu nimankaa iyagaa ah horta waa lalayn saamaxaad male wa sulibuu waana la deldeliyo markii la dila kadib waa lasoo laalaaday wain akhaduu maala hadday xoolaha un dhaceen walam yaqtuluu aanay waxba dilin laakiin xoolahay qaateen oo xirsigiisii kala baxeen tuqacu waxaa la jari aydiihim gacmahoodiiyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin isweydaar baa loo jari oo gacanta midig iyo lugta bidix baa la jari kuwii xoolaha dhacay ee aan wax kala samayn aan waxba dilin fain akhaafu hadii ay dadkii un cabsi geliyeen walam yaakhuduu maalan aanay xoolo qaadan walam yaqtuluu aanay cid idna may dilin xoolana may qaadan laakiin dee dadkii bay cabsi ku abuureen oo jidgooyay sameeyeen xubisuu markii la qabto waa la xidhi oo weliba haddii la doono waa la mastaafirinta la mastaafiriya meel kale lagu xidhxidhi wa cusiruu tacsiir kalena markaa waa loo raacino kolba sidii uu qaadigu arko xabsiga lafsi laftiisaaba dee tacsiire wixii uu tacsiir u arka maaragtay waxa weeye xaakimku ayuu ku maaragtay xukumi oo markaa xabsigaasi uu ka yahay oo laga dayni ama nafyigii aw yunfau min alard waman taaba minhum kii iyaga ka mida ah toobad keena qabla alqudrati calayh inta aan la intaan laga gacan roonaanin intaan laga gacan sarraynkoodii toobad keena saqatat anhu waxaa ka dhacaya alxuduudu xuduuddii baa ka dhacaysa wa ukhida waxaa lagu qaadi bilxuquuqi xuquuqdii wuxuu yidhi qofkii toobad keena ee iyaga ka mida intaynaan ka gacan sarrayn ka adkaan koodiisa soo dhiibo ilaahay toobad keena xadkiibaa ka dhacaya laakiin xaqiibaa ku haraya xadka ka dhacayaa waa maxay xadka ka dhacayaa waxa weeye waa xadkii u gaarka ahaa qaaicu ariiqa xuduuddii o dhami kama dhacayso laakiin waxa ka dhacaya xadkii qaaicu ariiqa u gaarka ahaa sida in la deldelo oo kale iyo in dilkiisu uu bilaa saamaxaad noqdo qisaastiisu qisaas bilaa saamaxaada inay noqoto ayaa meesha ka baxayso qisaastii caadigiiba usoo haaysa hadduu cid dilay markaa kadibna uu toobad keenay qisaastii caadigiibaa ku haraysa wa ukhida bilxuquuq xuquuqda waa lagu qaadiyo wixii uu bani aadam u geystay hadday dil tahay iyo hadday dhac tahayba dee waa lagu qaadayaayo waa laga doonayaa xoolihii uu qaaday sidoo kale gacantii waa la goyn hadduu waxaday kii uu dilay waa loo qisaasi hadduu mid gacanta ka gooyo isagana gacanta waa laga goyn wixii markaa xuquuq bani aadamiyadu sideediibay ugu harhaysaayo u geystay xuduuddii ilaahayna wixii qaaicu ariiqa u gaarka ahaa waa saamax laakiin wixii xad kale iska ahaa hadduu xad zine geystay ama xadkii sariqada u geystay de waxa weya sideedii iyaa loogu qaaday faslun fii axkaami siyaal halkana waxaa lagaga warramayaa horarkii qofkii soo weerara waman qusida qofkii lasoo loo soo qasto ee soo weeraro biadan qofkii dhib loola soo qasto waa qofkii la soo weerare fii nafsihi nafahantiisa soo weeraro aw maalihi ama xoolihiisa la soo weeraro aw xariimihi ama dumarkiisii soo weeraro faqaatala can daalika deetana taa ka dagaalama oo waqatala kii markaa weerarka soo qaaday dila falaa damaana alayhi wax magdhabahoo lagu leeyahay ma jiro ninkii lagu soo duulo lagu soo xadgudbo ama naftiisa ama maalkiisa ama cirdigiisa iyo xariimkiisa iyo dumarkiisii mas ka ahaa iyo dumarka kale muslimiintaba deetana weerarkii isaguna weerar ka horgeeya ninkii iska celiya qofka soo weeraraya ama bani aadan ha noqdo ama xayawaan ha noqdo ama muslin ha noqdo ama gaal ha noqdo xaq wuxuu leey iska difaaco haddii uu ku dhinto markaa difaacii kii kale waa hadar wax ka soo qaad male waxa uun shardiyaa inaanu isagu ka badinin ee wixa ugu hooseeya uu qofkani kaaga difaacsamaya ayaad ku difaacaysa waxa la yidhah dad carari karayso haddaad isasiidaysa aad ka badbaadayso adiga iyo xoolahaaga iyo cirdiga waxaga dham ay ka badbaadayaan waad isasii wax kale iskuma daysid orod baad isqaadaysa laakiin ma odhanaysid ma baa cararay baa lagu odhan waa inaad waxa weeye wax dhibaata inaad gaadhsiisa laguma ogol hadaad orod ku badbaadayso haddaad wacdiyeysood war ilaahay ka baqo odhanayso laguu diidi maayo laakiin inaad la dagaalanto qofkii dagaal isku day inuu kula dagaalamo ilsaailkan soo gelaya adiguna ku daldal maaha haddaad karayso shareecadu iska carar bay ku leedahay haddaad laakiin ku daldasho oo aad ama indhaha ka rida ama aad ilkaha ka daadiso ama aad wax kala geysato dee magdhowgii waa lagaa doonay weliba qisaas baaba imanaysa markaa waa inaad iskaga cararto haddaad carari karayso haddaad carar jirin oonaad ordi karin de xaaladaa iyadaa markaa waa inaad waxa ugu hooseeya aad markaa ku difaaci karto ama qof baabay dhufteen oo ay la cararayaan o gaari ku qaateen waa inaad taayirada ka toogata gaarhigii inaad iyagii daaqadaha uga geliso ma aha sax maaha gaarigaad fadhiisinaysa o curyaaminaysa si qofkiina markaa u badbaadiso bilakhafi falahaf waana marka ama adiga lagu soo weeraro ama qof kale oo macsuuma lasoo weeraro ama xoolihiisa lasoo weeraro ama cirdigiisa lasoo weeraro waxay laakiin soomaalidu u fahmeen hadii niman maamulh ah ay meel kale maamul kala qabsanayaan inay halkan soo gelayso markaasay odhanayaan reer hebel baa nagu soo duulay oo aan isku difaaci reer hebel ma beertaaday qaadanayaan ma gurigaagay qaadanayaan ma qof bay dilayaan haddii ay qof dilayaan waad ka difaaci xaq baad inaad ka difaaci aadaan cidna dilaynina ay nimankay leeyihin meeshan annagaa ka talinayna waa xarbi fitne ah, adigu waxaa ma gelaysid mana odhanaysid nimankan weerar bay nagu soo qaaday weerarkay soo qaadeen meeshan maamul ka bay doonayaan qofna gurigiisa ma weerarayaan qofna mxuaha beertiisii kama qaadayaan sowma hadday qof beertiisa ka qaadayaan waad la dagaalami kartaa markaa waa qolo soo duusha yihiin qof gurigiisii ka qaadayaan haddii ay qof markaa dilayaan macsuumahoo aan la ogolin shareecadu aanay ogolin la dilo oo difaaci karaysa dee difaac laakiin niman uun muxuu ahaaye dhulkanun doonaya in iyagu maamul ka noqdaan meeshaasi waa fitnun baa taalla meeshaasi ma yaalo hawshan aynu ka hadlaynaa ma taallo qof la weerar lagu yahay oo isaga duulaan lagu yahay meeshaasi ma taalo falaa damaana calayhi markaa magdhow jiro wa calaa raakibi daabati damaanu maa atlafathu daabatuhu wa calaa raakibi daabba qofkii daabadda fuushana daabaddu waa dameerkii iyo wixii lamidka ahaa xoolihii de waagii hore la raranayey wey ama la fuulayey dee iminkana gaarigiina wuu soo gelayaa qofkii daabad fuushana ee isagu waday waxaa laga rabaa damaanu maa atlafathu daabatuhu daabadiisaasi wixii ay baabi'iso isagaa ka mas-uula qofkaa daabada ama ha hogaaminayo ama waxaa la yidhaha kaxaynayo xagga dambe ha ka wado ama ha fuushanaado oo sidaa ha u wada eh saddexda kii la helaaba daabadaasi wixii ay baabi'iso isagaa ka mas-uula isagaa lagu leeyahay kolley tafaasiilina way jirtaa inoo iman doonta insha allahu tacaala faslu wayuqaatalu ahlu اlbagyi bihalaaثati sharaaiط halkana waxaa lagaga warramaya dadkii fallaagoobay ee dowladda ka hoos baxay amardiidada sameeyey ahlulbagyi baa la yidhahda dadkii markaa xadgudbay xadgudubkaasi markaa waa in dowladdii laga fallaagoobo oo amardiida la sameeyo wayuqaatalu waa lala dagaalama bui ahlulbagyi dadkii fallaagoobay bialaaati sharaad saddex shuruudood baa lagula dagaalami an yakuunuu fii manaca waa inay horta yihiin dee niman wax iska celinle wax iska caabinle waa inay yihiin niman wax iska caabin karay haddana waxba iska caabin karaynoo mid iyo laba intay banaanka u carareen anagu dowladda maaragtay waanu ka fallaagaweynay waxba kuwaa waxaa la yidhi de si fudud baa loo xakamayn kara meesha dagaal dagaal kama furre baa la yidhi waxba kuwaa lala dagaalami maaye laakiin nimankii iska caabinta lahaa ee wax iska celin karayey waa inay yihiin laba wa an yakhrujuu can qabdati اlimaam wa inay gacantii dowladda ka baxaan oy diida sameeyaan saddex wa an yakuuna lahum ta'wiilu saa'ir wa inay leeyihiin shubhad ama waxay istusiyeen oo ay markaa xujo ka dhiganayaan oo macquula walow yaanu saxba ahaanin yaanu saxba ahaanin waa inay wax sheeganayaan waana la dulmay dhulkaygii baa la qaaday sidan kalean lagu sameeyey ama ninkani waa w waxaasuu sameeyeyo maala waabu gaaloobayba oo inaanu la dagaalanno ayaanu xaqu leenahay waa inay wax sheegayaan macquul noqon kara yaanu saxba noqonin wa an yakuuna lahum ta'wiilu saa'il waa inay leeyihiin tawiil waxay tawiilanayaan shubhad ka dhigayaan oo weji le marka saddexdaa shardi markii la helo waxaa lagu sii daraya nimankii in markaa cid loo diro oo hadday dee wax sheeganayaan oo dulmi uu jiro waa in dulmigii laga kor qaado haddii ay runtoo tahay oo la dulmay inagu dowladdii caawin mayna haddaanay dulmigii ka qaadin markay dulmigii ka qaado ayaa foogale laleeyahay hadday diidaanna markaa dowladdii in la caawiyo oo markaa nimankii lala dagaalama waajib bay noqonaysa walaa yuqtalu asiiruhum nimankaa markii la qabto ama koodii lasoo maxbuus ahaan loo soo qabto lama dilayo ila waa dad muslimiine nimankaa buqaadda ah koodii markaa lasoo qafaale lasoo qabto la dili maayo walaa yuqnamu maaluhum xoolahooda la haniimaysan maayo haniimo loo qaadan maayo xataa hubkoodii waa la qaadanaya waa la haynayaa ilaa inta ay markaa sharkoodu meesha ka baxayo waa loo celinayaa marka walaa yudafafu looma dedejinayo calaa jariixihim koodii dhaawaca ahaana loo dhammaystiri maayo oo nafta hore markaa waxa weya loo dhaafin maayo e, isagana waa qofkaa muslimka waa la dhaawactirayaa waa waa la e, waa la dhaawicinayaayo waa la daweynaya halkaasayna markaa caawa insha allahu tacala ku dayn doonaa wsala اllah waslama alaa nabiyina maxamed